la dhaafay inuu yahay laakin min baab culamada juhdiga ay bixiyeen inaan ogaano keli ah wabitaali laa nutawil sharx min hada اlbaab ilى miati صفحة taqriiba walidalika xata shuraax lama tulaaxid waxaa weyaan waa isaga gudbeen لأnnahu mujarad naql الxadiid wa bayaani الsiyaq alati tustakdamu linaqli الxadiid shay iska basiir jida a weeyaan wabitaali waxaa weyaan waan socodsiinayna in shاء الlahu taعaalى اعlم ana طرqa naql الxadiiثi wa taxamulahu عalى anwaaع mutacadida wnuqadim calى bayaaniha bayaana umuuri wuxuu uri musanifka iclam waxaad ogaataa ana طurqa naqli اxadiid xadiidka soo guurintiisa duruqdiisa iyo wa taxamulahu ana taxamul alxadiid calaa anwaacin mutacadida waa noocyaal badan weeyaan laakiin walnuqadim aan hormarino calaa bayaanihaa idin cadayna waxaan ka hormarinaynaa bayaana umuurin walnuqadim bayaana umuurin calaa bayaan intaan ayada gelin arrin ka horeyso oo ayada cilaaqo lele yaan cadaynaynaa buuri axaduhaa yasixu taxamulu xadiidkii in la ximbaaraya ansixayso qabla wujuudi alahliya qofka naqlinaya ahliyad intayna u dhamaystirmin xadiidkii in la taxamula waa ansixaysaa oo fatuqbalu waxaa la aqbalayaa riwaayatu man shaksi riwaayadiisa taxamala soo xamliyey oo soo guuriyey xadiidkii qabla alislaami laakiin goormo waa warawaa bacdahu markuu islaamay kadib nin gaale oo nebiga la kulmay wixii dhex maray xadiiday noqonayaan haddii ninkaas markuu gaalka ahay xadiidka soo naqliyay markuu noo warina hadduu muslim noqdo sawaaءn kaana sawaaءn aslama fi cahdihi salى الlahu alayه wasalam nebiga intuu nool yahay ama kadib ha islaamo almuhim lama yu-addi اxadiid ilayna takunu shuruud qad tawafarat fiih ayb waxaa noo imaan doonta um, eh, wada macruuf ah abu sufyaan ibn xarb iyo heraqla marku la kulmay muslimiintana loo yeeray qeyb ay ka joogeen abu sufyaan xadiid heraqla wuu noo soo guuriyey xadiid min aطwal axaadiid uu kamid yahay laakin addaahu bacda an aslama fi gazwati fatx xadiidkii waxaa weyaan u xakaa lana maa daara baynahu wa bayna heraqla min jiha wahuwa yumahilu mushrikiina ywmaidin wmaa daara baynahu wa bayna almuslimiina min jiha ukra intaba waxaa weeyaan waa lasoo naqli waxaa kamid inuu musanifka sheegi doonaa laga yaaba xataa jubayr ibni muطcim ninkaas saxaabiga ah markii muslimiinta iyo gaalada dagaal dhex mareen dahaba min maka ilى madina fi fada fi fidaa saara u saara badrin dadkii u baxay u kamid ah waxaan galay buu yihi madiina nebigoo dadka maqrib dushinay oo suuratu tuur ku dushinay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyt almacmuur wasaqfi almarfuuc waalbaxri almasjuur ina cadaaba rabbika lawaaqic markaan maqlay buu yihi waxaa weeyaan kaada qalbigi yansadic wayatafatar bu min lianna waa nin carabi ah qox a ah, yafham dalaalaati alalfaad marka intaasoo qasam a ah wax isdaba isdaba yaalo jawaabteeda ay noqotay ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic wuxuu ri maalinkaasa waxa wey iimaanka inuu qalbigeyga taabto uu bilaabay buri marka fiiri addaa lana hadihi الsuna bacda islaamihi وcalimna ana min jumlati ma yuqrأu fi salaati الmغribi suuraة tur وamhaaliha min suwar الmufasl marka fatuqbl riwaayat man shakisi riwaayas waa la aqbalaa taxamala xadiidki soo ximbaaray qabla اlislaami warawaa bacdahu in rawaa bacdahu bacda اlislaam wakadalika sidaas oo kale ayaa la aqbalayaa riwaayatu man shaksi riwaayadiisa samica xadiidkii maqli qabla اlbuluq warawaa bacdahu in rawaa bacdahu bacda اlbuluq wa manaca min dalika qowmunaa diideen oo yihaahdeen caruurta ayagoo yar xadiid inay taxamulaan ma ansixayso faakطأuu way gafeen buuri lianna annaasa dadkii dhammaantooda qabiluu waxay aqbaleen riwaayata axdaadi saxaabati saxaabada kuwooda yaryar riwaayadooda way aqbaleen waxayna macnaha u aqbaleen ana ana naql alxadiid yasixu taxamuluhu fi xaali sigar wuxuu ku miithaaliyay kalxasan bni caliyin wabni cabaas wabni zubayr wanucmaan bni bashiir waashbaahihim min gayri farqin aydoon la kala saarayn waanu ognahay xasan ibn caliy bn abi aalib hijrada markii laba sano aheedaa la dhalay marku nebiga uu dhimanayo sideed sano you jiray ibn cabaas naxnu naclam anahu saxiba nabiy bacda fatxi makata liannahu kaana maca abiih laba sano nabigan soo gaaray wa zubayr asina sidaas oo kale marka sikaara saxaaba axaadiisi ay wariyeen nin isweydiiye male hal hada alxadiid mima taxamalahu fi sigarihi am samica min الnabiy sal الlahu alيه wasalam can saxaabiyin aakhar cala nabi nin isweydiye ma laha ummadda inay aqbashay axaadiistooda biduuni tafsiil daliil calaa sixati taxamul fi xaali sigar intaasaa lagala jeeda min gayri farqin aydoon la kala geyneynin bayna ma taxamaluuhu waxay ximbaareen qabla اlbuluugi wamaa bacdahu صaxiix waxaanu ognahay xasan ibn aliyin ibn cabaas jaabir ibn cabdillaahi wasaa ibn yaziid waa badan yihiin sigaaru saxaaba waxaanu ognahay mucdamu riwaayaatihim can saxaabati alkibaar can الnabiy sal اlه alيه wasalam lakin min bayniha maa rawaahu wahum sigaar can الnabiy sal اlه alيه wasalam walam yazaaluu dadki kama ayna zuulin qadiiman o xadiiثan mar hor iyo mar dambabo yuxdiruuna sibyaana caruurta inay soo xaadirinayaan majaalis الtaxdiiثi wasamaaci majaalista xadiidka lagu bixinayo taxdiid ou sheeka dadka uu warinayo iyo samaac dadka waxa laga maqlayabo wayactaduuna ay tirinayaan biriwaayaatihim lidalika marka waay waxay kamid tahay sunna qad akadaha alkhalafu can isalaf caruurtii yaryaray caado muslimiinta waxay u lahaayeen inay majaalis taxdiid keenayaan markaa kadibna laleeyahay fulaan fulaan waa ka maqlay oo dadka loo qorayay inay sheeka wax ka maqleen in lagu dari jiray oon la dhihi jirin ninkan waa yar yahay weli baaliq ma noqonin yaan loo qorin inahu samica min asheikh lama dhihi jirin buu leeyay athaani midda labaad qaala abu cabdillaahi azubayri moxamed ibnu zubayr ala yidhaahdaye yustaxabu waxaa la suneeyaa buuri katbulxadiidi xadiidka qoritaankiisa fi lcishriina labaatan sana qofka markuu gaaro liannaha mujtamacu lcaqli waa ijtihaad wa ninkaas axadu aimati alxadiid wuxuu leeyahay waxaa haboon صaxiixan inahu yasixu taxamul xadiid fi xaali sigar laakin waxaa ka haboon in labaatan sano dib loo dhigo mujtamacu lcaqli mumkin an yucaaridahu gayruhu ou yihaahdo may afartan sano in laga dhigaa fiican liannahu mujtamacu lcaqli waxaa weeyaan sidii ilaahay uu yihi wabalaga arbaciina sanatan xataa idaa balaga ashuddahu wabalaga arbaciina sana waa waktiga ambiyada lasoo diri jiray haddii la yidhaha mujtamacu lcaqli in arbaciin la yidhahda ay ahayd marka cishriin hadda waay ay kaga duwan tahay malaha qaala abu cabdillahi wuxuu ri wa uxibu waxaan jeclahay an yashtagila inuu aalibki ku mashquulo duunaha labaatanka sano intuusan gaarin bixifdi lqur'aani walfaraa-id macnaha lama dhahayo labaatan sano intaad gaarid meel iska fariiso qofki waxaaba laga yaabaaba inay intii wakti taxsiil ou dhaafo laakiin culuumta kale hataxsiiliya buu leeyahy laakin xadiidka iyo qur-aanka asagoo nin weyn ah oo kaamil alrujuula walcuquul ah walcaqli ah ha gaaro sidaa waa ijtihaad weyaan wawarada can sufyaan athawri qaala inuu yihi kaana arajulu idaa araada an yatluba alxadiida tacabada qabla dalika cishriina sanatan ninkaanaaba ka daranba sufyaan athawri sufyaan ibni saciid qaala kaana arajulu idaa araada haddii uu doono an yatluba alxadiida tacabada waa cibaadaysan jiray qabla dalika cishriina sanata waxaa la sameynaya tahyi-a qofkii tasfiyat nufuus xataa mustawaa xadiidkaa waxay u baahan tahay rajul oo rijaalka ka baxay marka waxaa fiican adigoo tahdiib soo qaadatay waxaasoo dhan ijtihaad waxaa la yihahda malik bnu anas jalasa litaxdiif wacumruhu lam yasil bacdu ilaa cishriina caaman marka walaa yuqadam calayhi axad fi limaamati fi lxadiid laakin waxaas waa اجtihaadaad bashar ah laakin markaa saxa taxamulu wabalaga اlinsaanu fasaara cindahu ahliya litaxdiir jalasa waqiila limuusa bni isxaaq kayfa lam taktub an abi nucaym waxaa layihi ninkaan muusa bni isxaaq maxaad abu nucaym alfadl bnu dukayn sheikh lbukaari aan soo sheegay ninkii ujrada lacagti ku qaadan jira xadiidka markii alir ninkaas maxaad wax ugu wari waysa lannahu isla zamanaad ahaydeen faqaala wuxuu uri kaana ahlu lkuufati waxay ahaayeen laa yukrijuuna awlaadahum caruurtooda inayna soo bixinin fii alabi alxadiidi xadiidka alabkiisa inayna usoo bixinin sikaaran xaal ayin ayagoo yar xataa yastakmiluuna yastakmiluu cishriina sanatan oo wuxuu leeyahay aniga waxaa i reebay qurfiga meesha aan jooga waxay ka ahayd niman cishriin gaarin majaalis alxadiid looma ogolaan jirin laakiin haddii ay ay dhici lahayd curfigaas midkaas mid ka duwan waxay i suurageli lahay abu nacaymna wax ka wariy laakiin caadadii ahlu baqdaad kuufa ay lahaayeen waa baqdaaday ku dhex taallay ay lahaayeena ii diiday buuri wailaa kuntu qad adraktu waqaala waqaala musa bn haaruun musa ibnu haaruun alxamaal weeyaan ahlulbasrati yaktubuuna licashri siniina buri ahlulbasra waa madiina januub baqdaad ku taalo oo yunsab ilayha naxwiyu lbasriyiin oo la yiha basriin iyo kuufiyiin magaalada ilaa yowmina hada magaceeda sidaasay u wadata waa la yaqaana yaktubuuna alxadiida lilwalad aladi cumru ishru ashru siniin licashri siniin saas wa toban sana haddii gaaro samaacay u bilaabi jireen wa ahlu lkuufati licishriina wa ahlu shaami lihalaathiina intaas waxa weyaan waa acraaf iyo caadaad weeyaan ayb qultu waynbagii an bacdu an saara almalxuudu ibqaءa silsilaة اlisnaad an yubakara biismaaء الصagiir bu qultu ibnu صlax wuxuu leeyahay waynbagii waxaa haboon bacda an saara almalxuudu midka la fiirinaya markuu noqdo kadib ibqaءa silsilaة اlisnaad hadafka maanta laga leeyahay xadiidka sanad in lagu wariyo inaysan ahayn صxaة اxadiiثi waraduhu ay tahay ibqاء silsilaة اlisnaad ay tahay waxaa haboon an yubakara biismaaء صagiir anug yar markaan in la dedejiyo inuu wax maqlo liannahu shuruudan iyo waxaan dadaalka waxawaay zamana zaman kabiir laakin maadaama axaadiis ay sugnaatay kutubtii lawada yaqaano oo laa yataأhar tilka اkutub bdacfi naaqiliha min gayrihi oo ulajeedada ay tahay ibqaa silsil snaad maadaama ay noqotay marka an yubakara bsma sair bismaaci sagiir canuga yar maqashintiisa in lala degdego fii awali zamaani zamaankan ugu horeeya yasixu fii samaacuhu zamanka la dhihi kara canugan wax waa maqli karaa samaac waa loo qori karaaba in loo bilaabo wa ama alishtigaalu buuri amaa in lagu mashquula bikitbati اlxadiid sidaasa dabdiga ku fiicana ler ase hadda wuxuu i qoray bikatbihi alxadiid waa kutubta muqaabalada u baahan bikatbihi saasaa qoran bikitaabati اxadiid waa ninkaas bilmacna laakin lafdiga ibn صلاح bikitbati اxadiid xadiidka qoritaankiisa inuu isku mashquuliyo markuu doono iyo wa taxsiilihi xadiidka in lasoo xasiliyo iyo wa dabtii xadiidki in la koobo iyo wa taqyiidii in la qoro ninkii rabo fa min xiina yataahalu lidalika waxaa laga bilaabaa markuu arrintaasi ahal u noqdo wayastacidu lahu oo u diyaar garoobi karo marka marna waxa weeyaan mujarad samaac ninka yaraa laga bilaabaa wy marna waxa weeyaan mar adiga aada nusakdi qaadanaysa wa tuqaabiluhaa biusuuli shaykika wa watakunu anta shaykan bacda shaykika markaa saas noqoto ahliyaad iska rabaa buu leeya mujarad isamac lama rabo wadalika yakhtalifu midkaasna wuu iskhilaafaya biikhtilaafi alashkaas dadka ahliyadooda ninna way usoo degdegtaa nina dibay igu dhacda saas wa waad arkeysaa ilmaha yar yar ama dadka waaweyn yani maraaxila kala dhexey mawhibada waa lagu kala duwan yahay marka la dhihi maayo sanad fulaan ninkii gaaro ta ahala wastacadda sana fulan ninkaan gaarina lam yataahal lama dhaha qad takun fi hadihi sana binisbati lishaksin qad taahara wa binisbati lishaksin aakar anahu lam yaxsul lahu ataahul saas walaysa munxasiran mid ku kooban ma aha fi sinin maksuusin kamaa sabaqa dikruhu aanifan can qowmin athaalithu midda saddexaad ikhtalafuu way isku khilaafeen fii awali zamaani zamaankan ugu horeeyo yasixu fiihi ou ansaxaya samaacu sagiiri ninka yar goormaa la dhihi karaay xadiidkii ugu maqle waa taxamulay farwina waxaa noogala wariyay can muusa bni haaruun alxamaal axad alxufaadi nuqaad waxaa noogala wariyay annahu su-ila in la weydiiyey mataa yasmacu asagiiru alxadiida sagiirka xadiidka goormaa inuu maqlo ay u banaan tahay faqaala wuxuu ri idaa faraqa bayna albaqarati wadaaba waxawy alqiyaas bitafriiq bayna adaaba walbaqara waxaa laga yaabaa inuu waladka horka keeni karo laakin hal hada yustadlu biannahu yaqdir an yufariqa bayna ariwaayaat hadihi fiihi min asucubati ma allahu bihi calim lakin cinda almutaahiriin hadday tahay oo alqasd minha mujarad ibqاءi silsilaةi sanad ma fi ay ishkaal lakin fi dalika الzmn la wa fi riwaayati bayna الbaqrati wاlximaar ida faraqa bayna الbaqra wاlgarيb jida an luga اcarabiya addaaba hadii la yihahdo ximaara lagala jeeda kadib baa waxaa waay tawasucan yaa lagu iطlaaqayaa maa yustakdamu min hadihi dawaab min jabalin wa farasin wakada ثuma yutawasacu fi اlkalima xatى tuطlq calى kuli ma yadubu calى اlأrض lakin asl الdaaba ida طliqat fi luga اcarabiya yuraadu biha ish alximaar dadkaas soomaali ma ah dameera xoole iyo hadaa tiraa waaba lagu qosliya وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل waa la weydiiyey متىa يجuز سماع الصبي الحdيث سماع الصبي الحdيث sabiga goormuu xadiid maqli kara hala weydi faqaala wuxuu ri idaa caqila idaa caqala wadabata hadduu yani tamyiiz le caqliga saasala jeeda dabtina uu leeyahay oo camar iyo cumar uusan isku darayn ee wixii uu kala saari karo fadukira lahu can rajulin aan loo sheegay annahu qaala inuu yihi laa yajuuzu samaacuhu sabigii samaaciisa ma ansaxayo xataa yakuna lahu hamsa cashrata sana ninaa wuxuu yih alyidhi axmed ibnu xambalow nin fulana wuxuu ri waladki samaaciisa ma maqla ilaa shan iyo toban intuu ka gaaro ka qaan gaaro fa ankara qawlahu waxaas wax jira ma aha buri wa qaala wuxuu ri bi'sa alqowl qowlkaasaa ugu xun wa akbarani shayku abu muxamedi cabdiraxmaan bni cabdillahi alasdiyu can abi muxamedi cabdillahi bni muxamed alushayri can ilqaadi alxaafid ciyaad ibni muusa asabti alyaxsubi qaadi ciyaad macruuf sabti madinati sabta waa min muduni asbaniya hadeetaan andalus dhulkeeday kamid ah sabti ma aha macnaha yowma sabta loo nisbay ma aha qaala wuxuu ri qad xadada ahlu sancati sancada ahalkeedu ahlu xadiidka ah, waxay ku xadideen fi dalika ana aqalahu sanadka kan ugu yar oo samaac loo qori karo waa sinu maxamuud bni rabiic sabaax saxaabigaas markuu wax maqlay sanadkii ugu horeeyey aa laga soo bilaabaa buri wadakara qaadi ciyaad wuxuu sheegay riwaayat الbukhaari fi صaxiixihi bacda an tarjama bukhaari markuu u tarjumay kadib mataa yasixu samaacu sagiiri bukhaariga cinwaan saasoo dhigtay tarjama markuu sidaas yiri yaa wuxuu usoo deliishay tarjamadaas biisnaadihi can maxamuud bni rabiic qaala wuxuu ri caqaltu an min الnabiy sal اllau alيه wasalam nabiga waxaan ka xasuustaan ka gartay majatan majaha fi wajhi buuri majatan gamid majaha fi wajhi qofka markuu intuu biyo luqluq afka gishto nabiga biyi intuu ku luqday afkii qeybtii u hartay oo wejiga bash ugu si marka gemitaankaas wejiga nabiga ugu dhuftay ninkaas baraka weynuu helay yaan xasuusta abuuri wa ana bnu khamsi siniina shan sano anoo jiro min dalwin wadaan u igaga tuuray yani nabigaa inta wadaan biyi kaga weyse qaatay markau afka biyi gastay dalwi biyi afka uu ka geliyo yuu igu soo tuuray buuri dabcan nabiga wuxuu ogyahay inay baraka u tahay waa ogyahay xadiidkii oo qaswat lxudaybiya nabiga maata makhada bimakhaadin ilaa tasaabaquu ilayh waa candhuufo oo xaaka a ah weliba markii dhulka ku dhacday soo qaadan jireen markaasa nin kastaba jiriga hadduu weese qaato wixii weesidiisa ka haray la marsan jira nabiga yutabaraku bihi sala allahu alayh wasalama qowlan waaxid amaa gayruhu fala liannahu lam yahbut walam yunqal walbarakatu macnaha xusuulu lkhayr fi shay marka nabiga sidaasuu dadka ugu duwan yahay wa fii riwaayati ukra anahu kaana ibna arbaci siniin riwaayada hore waa midda bukhaari min ariiqi zabidi xataa zuhriyaa laga wariyay xadiidka asalkiisa laakin jamiic ruwaati zuhri ma soo warinin ilaa eh, ninkaa oo zabidi faqad ama zubaydi yaa keligiis yaa lafdigaas la keli noqday calaa kuli xaal maadaama maxamuud bn rabiic wahwa kabiir laa yazaal yatadakar tilka almaja waxay daliil u tahay ana asagiir fi hada alcumri anahu qaadir calaa taxamul xadiid ulajeedada intaas weya marka bashariyada sideeda waxyaalaha ay kooda wadaagtay kamid tahay warka udhexeeya ma jiro hadda maanta caalamka o dhan canugu lix sana hadduu gaaro in ibtidaa-iyada la geyna leesh afar sano laguma geeyo badanaa shan sano laguma geeyo ilaa nin yar mooye marka shan sano hadday qofku u dhamaato lix sana uu sii garay ama nihaayat khams sanawaat mumkin an yakuna mutalaqiya تلقigiisa w أنصحi kara وبtاri سmاaئisana wa أنصحi kara ممkن أن يستdل حسن بن علي بن أبي طالب aan la weydiiyey نبga waxa ugu horeeyey uu kugu sameey xasuusati xuri tmr oo min tmr الصدقة yaa intan meel ka soo qaatay aan afka geshtay buuri markaasuu nabiga intuu gacantiisa iga dabageliyey iyuu timirta soo bixiyey iyadoo macnaha wax dhareerkeedii qabto iyuu timir sadqa u dhexgeli buuri macnaha sadaqada inuusan cunin lannu ahlulbeyt buu kamid yahi marka waqtigaas waxaa laleeyahay shan sano way ka horeysa nin aada aragtay gacanta farta afkale la gelinayo waa nin yar oo laba sano saddex sano aan ka badnayn marka yani nabaahada qofkii waxaa wey waa usoo degdegi kartaa dib ay u dhici kartaa laakiin waxa la ictimaadi kara waa riwaayat maxamuud ibn rabiic qultu waxaan iri buri ibn salaax ataxdiidu bikamsin shan in lagu xadido zamanka ugu horeyso raawiga in wax loo wax maqlo loo qori karo huwa aladi istaqara calayhi camalu ahli اlxadiid ahlulxadiid camalkeeda wuxuu ku sugnaaday shan sana inay ciddadaan almutaahiriina weliba dambeeyeen fayaktubuuna way u qori jireen libni khamsin ninkii shan sana jiray iyo fasaacidan waay waxay u qori jireen samica inuu yani wax maqlay oo samaaci loo qoray waliman lam yablug hamsan ninkaan shan sano gaadhinna waxaa loo qori jiray xadara aw uxdira canug yaraa oo afar sano jiro yani walad fulan uxdira fi lmajlis alfulani fi taarikh kada laleeyahay bimacnaa ana samaacahu laa yasix shan sano hadduu gaarane waa loo qori jiray buu leey waa mutaahiriinta waladii yanbagii fi dalika waxaa oo oo haboon an yuctabara in lagu fiiriyo fi kuli sagiirin xaaluhu in la fiiriyo cala alkhusuus mid kastoo sagiira xaalkiisa in loo fiiriyo musanifka hadda asiga yaa isburinaya markii hore waxau yihi ataxdiidu bikamsin walad istaqara caleyh yii haddana wuxuu ihi maya shan aan la dhihine qof kasta xaalkiisa siduu yahay haloo fiiriyo fain wajadnaahu haddaan helna buli waladki murtafican inuu yahay kii ka kor noqday can xaali man shaksi xaalkiisa laa yacqilu aan garanaynin fahman lilkhiaabi khitaabka lagula hadlayna aan fahmaynin waradda liljawaabi ana aan radi karin ya ayib wuxuu uri waladii yanbagii fi dalika an yuctabara fi kuli sagiirin xaalu cala lkhusuus fain wajadnaahu marka haddaan helna murtafican inuu kasar ka sareeyo can xaali man sabi xaalkiisa laa yacqilu fahman waxba aan fahmaynin lilkhiaabi waradda liljawaabi iyo wanaxwa dalika saxaxnaa samaacahu hadduu ninkaas ka sareeyo fain wajadnaahu murtafican can dalika saxaxnaa samaacahu saas jawaabti saasu nin aan wax fahmaynin jawaabtin aan celi karin hadduu ka sareeyo saxaxnaa samaacahu ayib wain kaana duuna khamsin ba iska ahaado shan sanaba ha ka yaraadee haddii uu ka sara maro ninkaan wax fahmaynin ee wax uu fahmayo jawaabtina uu celin karo waan saxiixayna wain lam yakun kadalika sidaas hadduusan ahaynna lam nusaxix samaacahu wain kaana haba noqdo ibna khamsin bal ibna khamsiina haba iska noqdo <laughs> konton sana hadduu rabo hadduu jir haduu wax fahmaynin waxa weeyaan laa macna lahu ficlan waa taan hore idinku sheegay oo qofka haddii intuu yaro yahay wax uusan baranin hadhow hamsiin sana hadduu gaaro aad tiraa waxbar aada bartid ninka khamsa sanawaad uu la darajo noqonaya liannahu maskaxdiisa kulamaa kabura idaa lam tustakdam tadiiq way isku soo dhawaanay ilaa daraja marka dambe laa yaqdir an yafhama shay-a baynamaa marka yaraanta wax lagu bilaabo tattasic madaarikuhu wa yakunu isticaabuhu akar wafahmuhu aqwa marka barakat alab اlcilmi sidaasay kamid lakin atacalumu fi sigar kanaqshi cala اlxajar dada axaadiid iyo wax u isticmaalo nabiga wax ka sugnaaday waxaas ma ah ayb wuxuu uri waqad balagna can ibrahim ibni saciid aljawhari qaala wuxuu ra-aytu sabiya ibna arbaci siniina ninkaas wuxuu uri waxaan arkay walad oo afar sano khalifa min khulafaaءi bani cabaas eh, m nacam oo ninkii khalqulquraan dadka ku qasbi jiray in canug yara loo qaaday buuri oo afar ah sano jiro qad qara'a alqur'aana qur'aankiina u akriy qad qara'a qur'aan haddaad maqashid bimacnaa xafid alqur'aana lagala jeeda taas u qaado wa nadara fi ra'y fiqhigana waaba fiiriye غayra anahu ida jaaca hadduu baahdo yabki yaraantiisa awgeed nin cilmi laho majaalista yatasadar wayaxfad qur'aan kariim wayunaaqishu masaa'il biadilatiha haddana markuu gaajoodo yaraantiia ka qaarib noqonaysa yabkii cajiib jiddan marka qisadan waa laysku qabsado waaa lii qisadan saxiix ma tahay dad badana waxay yihah maye liannaha ruuyat min طariiq axmed ibni kamil alqaadi daara qudni wuxuu ri kaana yatasaahalu fi lakdi axaadiisi markuu warinayo marka tasaahulki inay qayb ka tahay a dhici karto oo waxaa laleeyahay qole waxay leeyihiin kaana naxiif اljismi yadharu kaanahu walad cumruhu arbacu siniin walaakinahu kaana akbara cumran waa dhici kartaasas inay tahay ama qisadaan asaasan maba jirtaba liannahu صaxiix mumkin an yuujada walad bi hada lcumri yaxfad lqur'an baciid ma aha wain kaana fiiha sacuuba lakin an yakuna qad nadara fi ray hada baciid min calaamaad oy qisadan daciif ku noqon karto ninkaan oo kale hadduu jiro calaa wajhi ibhaam laguma wari lahayn magaciisa iyo ninka dhalay iyo taariikhda iyo kulli waa la wada qori lahay liannahu laysa min caadat lmuxadithiina an yuhmiluu mila hada waxay dhihi lahayn fulan oo fulaan yidhaahdo kaas intaas soo jiro iyuu saas caadadiisa ahay hadhowtu waan fiiri lahayn kayfa ilaa ayna intahaa ninkaan muxuu ku dhamaaday aan fiiri lahayn kownu dalika alibni lam yunqal walam yusarax bismihi daliil calaa ana alqisata muftacala ayb wacan ilqaadi abi muxamedi cabdillahi bni moxamed alasbihani qaala xafidtu lqur'aana waliya kamsu siniina waa wax suuragal waxumiltu waan lay qaaday buuri ilaa abi bakrin ibn lmuqri yaa lay qaaday buuri liasmaca minhu inaan ka maqno waliya arbacu siniina anagu afar sano jiro abu bakrin ibn muqri waxa waay fi nihaayati qarn raabic alhijri buu dhintay waa nin macruuf la yaqaan faqaala bacdu lxaadiriina markii laygeey ibn lmuqri yaa dadkii meesha fadhiya waxay ihahdeen laa tusamicuu lahu fi ma quria yani samaac u qorina wixii la akriya xalqadan wixii lagu akriyay dadka markii loo qoraya fulanu samica samica samica markii loo qoraya asigayaan loo qorin fa inahu sagiir yay dad yihaahdeen faqaala lii ibn lmuqrii wuxuu igu yihi iqra' suurat alkaafiriin akri waxay ahayd suurat alkaafiruun qur-aanka magacyaalkiisa lama bedelo aniga suurat alkaafiriin yuriidu an yuwariqnii maca suurat almu'minuun ma la fiirinayo mudaafu ileyh haan loo fiirin maayo waxaa la yidhaha xikaayat lxaal baa la yidhahda qara'tu suurat almu'minuun ale suurat almu'miniin carabi ahaan saasay ahayd laakiin magaceedii sidii kusoo aroortay qad aflaxa almu'minuun mu'minuunta sideedaa lagu xikaayoona sidaas kale iqra' suurat alkaafiruun in la yihahday ahayd wuxuu uri faqara'tuha waan akriyay liannahu waa dhib badan tahay ninka waayeel hadda ka hor waxaa la yihi suurat alkafiruun may waxaa la yihi gurigaan oo guri dabaq ah may guri weyn oo filo ah oo cindahu qolal badan yuri musqushi intee waa markaasu intuu galaa intuu galaa intuu galaa waa wareeray ficlan ninka hadduusan reer baadi iska yahay guryahan uusan aqoonin min ayna dakala wa ayna kharaja makala yaqaan markuu wereerayaa alli ku yimid markaasuu i gurigiina sooma jeed suurat alkaafiruun u shabahaa bu <laughs> qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduuna walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabid <laughs> wii isku dabalaabme markaasuu i gurigiina qolalkiisa suurat alkaafiruun u shabahaa bu <laughs> nasal allah tawfiiq marka hadda waxaa loogu ikhtibaaray ninki intaas samida kala xajiyo cindahu maqdir calaa tafriiq ish الriwaayaat qaala wuxuu uyi faqaala wuxuu uri iqra' suurata alkawthar faqara'tuhaa buuri ninkii suurat alkaafiruun akriy kawthar muxuu yani ka sugaya faqaala lii gayruhu wuxuu iyiri iqra' suurata wlmurs wlmursalaati akri buu iyiri ninkaas bal fiiri tashadudkiisa darkii yaraa imtixaanki sheeka agtiisa uu ka najaxay qara'a suuratayn wa kaana sheekh yuriid an yujiizahu laakin nin oo min athuqalaa lannahu mursalaad wax dhow ma ah iqrib u yiri faqara'tuhaa walam ala walam aklad fiiha buuri mana gefin buuri marka ibn lmuqri faqaala ibn lmuqri samicuu lahu wlcuhdatu calaya buuri ninkaan samaaci u qoro aniga mas-uuliyaddan isaarantahay wixii ka yimaada alcuhdatu calaya waxa weeyaan hadal baa la sheegaya marka hadalkii lama hubo ama waa laga shakisan yahay waxaad leedahay wacuhdatu lkalaami calaa fulaan yani ninkaas yaa mas-uuliyadiisa qaaday macnaha waxa wey hadduu run yahayna ahlan wasahlan asaa ku amaanan hadduu been noqdana laa nashtarik macahu saas waa alcuhdatu calayk sidaasaa la yihahda waa luga carabiya ah. ayb wa ama xadiidu maxmuud ibn rabiic fayadulu calaa sixati dalika min ibni kamsin wa xadiid maxmuud ibn rabiic fayadul wuxuu tusinayaa calىa صxati dalika samaaci inuu ansaxayo min bni hamsin in shan sana jiro oo mila maxamuud ah maxmuud soomaalida waxyaalahay ku gafto maxamuud xadi hadii la kordhigo waa ka baxi carabi ma ah maxmuud aa la rabaa mafcuul waa ism mafcuul ayaa la rabaa maxamed sidaasaan uga cayaarnay nin kasta muxamed in la la rabaa maxamed waatan hore idinkugu sheegay waxa weyaan cajaminimada kamid tahay ayb walaa yadulu ma tusinayo calى اntifaaءi صxati samaaci in la waynayo fii man lam yakun ninkaan ahayn ibna khamsin nimaan ahayn walaa calaa صxatina tusi maayo fi ma kaana bna khamsin ninkii oo shan sano jiro yani maxmuud qisadiisa waxaa laga daliishana ninkii asaga lamid ah oo tamyiizka uu soo degdego oo kale shan sano inka ansaxayso laakiin daliil uma aha shan sano ka hor wax ma la maqli kara ma lannahu xaala xaalaat lwaaqica eh, le weeyaan yaa ogaan kari lahay maxamuud ibn rabiicin in ka hor haddii wax la weydiin lahay ama wax lagu samayn un garan lahay marka daliil umaha calaa nafyi maa sabaq ayib sidaan loo lahayn maadaama maxmuud ou gartayne wixii ka dambeeya o dhan waxay daliil tahay lama dhahay waxaa laga yaabaa ana bacda eh, sabiyiinta qaarkood an yataأhara tamayuzuhum marka daliilkaas uma aha buu leeyahay ayb walaa calى صxatina uma aha samaac inuu ansaxayo fii man shaksi kaana bna hamsin shan sana nin jiro oo walam yumayiz aanan kala bixinin waxba kala soocon tamyiiz maxmuud radi allahu canhu wallahu aclam ayb intaas waxa weeyaan waxa weeyaan waa intuu yihi aan ka hormarina umuur walmuqadim calaa bayaanihaa bayaan umuur uu yihi umuurtii waa lasoo cadeeyey marka hadda waxaa la bilaabayaa eh, baabkii oo ahaa turuqu naqli اxadiid markaasu bayaanu aqsaami turuqi naqli اxadiidi wa taxamulihi waxaan kuu cadaynaa buu leeyahay aqsaam turuqi naqli xadiid xadiidka marka la naqsinayo lasoo naqlinayo turuqdiisa iyo iyo duruq taxamulihi sida in loo soo ximbaaro ay tahay aan kuu cadaynayo wa majaamicuhaa waxaa kulminaya halaa hamaaniyat aqsaami ayb yani anaha tajtamicu fi hamaaniyati aqsaam alqism اlأwl aلsamaacu min lafdi الshaykh waxa weeyaan taxamul اxadiid ama naql اxadiid siiqada loo adeegsan karo waxaa ugu horeeyo aلsamaacu min lafdi الshaykh sheekhiyaa kitaabkii akrinaya adina waa dhegeysanaysaa marka anta samicta washayku yatalafadu bilxadiid saas asamaacu min lafdi sheikh wa huwa samaacine yanqasimu ilaa imlaa'in wa taxdiifin min gayri imlaa'in wayanqasimu ilaa imlaa imlaa waxa weeyaan sheekhiyaa kitaab ama soo qaadana ama xifdigiis wuxuu leeyahy tulaabti uktubu qaala xadahanaa ismaaعiil بnu caliyin waa la qoraya qaala xadahanaa fulan fulan waa la qoraya adiga qoraalkaadii buu sugayaa kaas imlaa la yihahda bmacnaa ana الsheikh yatamahal fi اlqirاءة xatىa yataأkada min الjamiع anahum katabuu maa lafada bhada imlaa a la yihahda iyo wa taxdiiثin xadiidki inuu wariyo min gayri imlaa min gayri imlaa maxaa weeyaan sheikh kitaabkii u qaadanaya xadahanaa fulan xadahanaa fulan xadahanaa fulan xadahanaa fulan sheikhuu iska akrinaya marka adiga laba xaalo midkood ay ku tahay ima an takuna xaafida baarican tastawcibu maa yaqra' sheikh wa ima an yakuna cindaka kitaab aakhar tutaabicu sheikh min khilaalihi marka taas waxaa layihaha taxdiid sax waa sheikh waad ka maqasha lakin ma amhalaka xataa taktuba sax wala la caraftum lfarq wasawaء kaana waxaa eg midkaas min xifdihi inuu sheika kaaga akrinayo aw min kitaabihi sheika lafdigiisa aad maqlaysa ama ha kuu meeriyo ama taxdiid ha ahaado inuu korka akriyo iyo inuu kitaabka akriyo waa isku mid haddii sheik kitaabkii صaxiix u yahay muqaabalay iska u yahay wayaqra min kitaabihi tamaam alxaala dadkii hore salafka saasay u badnaa xataa imaamu maalik wuxuu iri kitaabkiisa ninkaan xifdisaneen riwaayadiisa lama tirinayo bui liannahu kitaabkii wuxuu ri waa lagu ziyaadi karaa marka qaarki laakin waxaa la rabaa an takuuna alaxaadiidu maktuuba wa an tastadhiraha can dahri qalbin marka waxaa badneed fi dalika zaman kor in laga wada xifdiyo ninka inuu hamsiin alf xadiid alfayn halaata alaaf xadiid shay abiici bay ahayd liannahu yacni adiga sidaad umalaynaysid ma aha nin looga imaanayo min khuraasaan ilaa ma ilaa ilaa andalus min ajli maa cindahu min alaxaadiid oo intaasoo fayaafi wa waqifaar lasoo jaray inuusan xifdisanayn macnaheedii ma aha intaasoo ummada u imaanayso oo biri waxa weeyaan low law law law badala isman biaakhar yuktab calaa annahu wahima mar haddaad wahmiga kugu dhacana xataa ma soo ceshan karaysa marka taasa waxay keenaysa nimankan ilaahayna mawhibadii xifdigi caziimadii iyo waktigoodaba qariibin min alfitra saliima kul hunaaka cawaamil kahiira saacadathm calى xifdi jamiic اaxaadiiث aladi cinda الsheikh markaasuu uri wahada اlqismu oo sheika lafdigiisa in wax laga maqle arfacu اlaqsaami cinda اljamaahiir hadiiba wax la warinayo inaad sheeka wax ka maqashi yaa ugu sareysa buuri wa fii ma narwiihi waxaa ku jiro can ilqaadi ciyaad bni muusa asabti axad ilmutaahiriina almuطaliciina qowluhu wa fii ma narwiihi qowluhu waa mubtadihi mutaakhirka intaa kale nin magaciisa w wa fii ma narwiihi can ilqaadi waxaa ku dhex jira qowluhu ugu yihi laa khilaafa khilaaf ummadi kama dhexey anahu yajuuzu inuu banaan yahay fi hada an yaquula saamicu ninka maqlayo inuu yihahdo minhu min ashayki ka maqlayo lafdiga inuu yihahdo xadahanaa waakbaranaa waanba'anaa wasamictu fulana yaqulu waqaala lana fulanu wadakara lana fulanu kulli wixii rabta waa isticmaali kartaa qaadi ciyaad wuxuu le haddaadba sheeka lafdigiisa ka maqasho xadahanaa ka cabir samictu ka cabir anba'anaa ka cabir akbaranaa ka cabir kul alfaad waa saalixa hadaa tira anbani bmanaa sheeka i abray xadaanaa sheekaa noo taxdiiiye samictu min lafdi sheekaan ka maqlay dalaala lugawiya mutaabiqa lilwaaqic lmawjuud waa sax wey marka ay lafdi waa isticmaali kartaa bu qultu fi hada nadaru wayanbagii fi ma shaaa isticmaalu min hadi alfaadi maksuusa bima sumica min gayr lafdi sheik calaana ma nunabihu an laa yuطliqa fi ma sumica min lafdi sheik lima fihi min ibhaam walilbaas musanifka hadda ictiraadka cala alqaadi ciyaad ma aha ictiraad oo oo fi eh, fi samiim lmawduuc ma ah laakin wuxuu leeyahay qaadi ciyaad markii dadkii mutaqadimiinta ahaa oo zaman ariwaaya ay joogtay loo fiiri saxwa laakin muta-akhiriinteenan istilaax kalaan yeeshanay buuri fiiri marka cibaaradaas intaana laqbaynin macnaheedi fahm wuxuu ku leeyahay ninkii sheika lafdigiisa ka maqlo inuusan adeegsanin lafdigaas markuu ka cabirayo lafdi oo loo adeegsado nin sheeka ka maqlay iyo nin ijaaza sheeka ka haysto lafdi labadii kulmina inuu adeegsado maaha liannahu adigaa ka arfacsan anta samicta hada alxadiid min lafdi sheekh saas hadday tahay lafdi ha isticmaalin oo laga fahmi karo inaadan sheeki ka maqlin fahimtum laan unduru alaan markaa laqbada fiiri wa fii hada nadarun wa yanbagii waxaa haboonu fii ma shaaca isticmaaluhu isticmaalkii wuxuu faafay oo min hadihi اlalfaadi alfaadan aan soo sheegno kasoo bilow xadahanaa akbaranaa anba'anaa qaala lanaa ku dar maksuusan wixii lagu gaar yeelay bimaa lagu gaar yeelay sumica min gayri lafdi shir alfaadan aan soo sheegnay dadka mutaahiriinta ee qaar kamid ah waxay gaar ugu dhigeen waxaan sheekha laga maqlin fiiriya insha calaa maa nunabiyu in shaa allahu anlaa yutliqa marka lafdigaas inuusan ku ilaaqin tilmiidkii fi ma samica min lafdi sheikh adigoo lafdi sheekh ka maqashay ha isticmaalin siiga loo fahmi kara inaadan sheeka ka maqnood ijaaza le ka qaadatay fiiriya wuxuu ku leeyahy adigaa maqaam sara joogto oo anaka samicta min asheikhi mubaashara idan laa tunazil nafsaka ilaa maa yaxtamil اwajhayn maxaan u yeelnay buuri waa lima fiihi min alibhaam walilbaas adigoo eed siiqa oo sariixa inaad isticmaashid siiqa labadii loo isticmaalay inaad isticmaashid dadki waxay isleeyihin war tolow ninkaan samixahu min lafdi sheikh am naqala hada alxadiid can ariiqi almunaawala walijaaza wa wa wa shaki baa ku dhalanaya dadki marka taasa isgelinin ee waxaad isticmaashaa in kunta samicta xadiida min lafdi sheikh bilafdi isticmaal laa yaxtamilu ila الsamac min الsheikh saas le weyaan ayb وذakr الxاaفظ abو bkri الkhaطيb أna arفc الcbaaraati cibaara waxaa ugu sareysa fi dalika hadda intii dhanay darajay wada ahayd ayadiyaa la qaybinaya waxaa ugu sareysa wuri samictu ثuma xadaثanaa وxadaثanii xataa waxa weyaan ayagoo hadde arfaceed aqsaam ay wada ahaayeen oo yo haddana lasii kala dhexbeeyey martabay kuwada jireen fi daakili lmartaba hadda waaa leey kuwaasaa martaba sar iyaga haddana lasii kala hormariyay markaasuu wuxuu iri sababta maxay tahay fainahu laa yakaadu uma dhawaado axadun yaqulu inuu yihahdo samictu fi axaadiid اlijaaza wاlmukaataba axaadiid lagu ijaazay ama mukaataba lagu soo qoray inad eh, bedela samictu xadathanii maya inaad samictu in la yihahdo ma ma dhacaysa wooy walaa fi tadliisi maa lam yasmachu wuxuusan maqlin ninka mudaliska samictu ma dhihi karo laakin xadathanii waxaa loo isticmaalay marka qaarkeed cinda almutaakhiriin fi ma nuqila can sheikh min axaadiid can ariiq alijaaza marka fiiri xadathanii ibhaamki ayaa geli karto sidaa daraadeeda waxaan ihi waxaa ka sareeya xadathanii samictu oo aan wax kale aqbalaynin ilaa an samicta min lafdi الsheikh wa kaana bacdu ahli اlcilmi yaqul waxau dhihi jiray fi ma ujiiza lahu wixii loo ijaaziyey xadathana y ka cabiri jiray fiiri samictu ma dhihi karo lakin xadahanaa bilijaazati canhu ay isticmaali karta waruwiya can اlxasani waxaa laga wariyay anahu kaana yaqulu inuu dhihi jiray xadahanaa abu hurayrata shay usan maqlin لأnhu sida qowlka raajixa aئmaة اcilal isku waafaqeen أna الxasan lam yasmع min abi hurayra sidaatan hor soo marnay markaas asoo waxba ka maqlin haddana xasan اbصri wuxuu leeyahy xadaثanaa abu hurayra wayataأwl wuxuu ku taأwiilsanayay أnahu xadaثa أhl اmadinati أnahu xadaثa أhl اmadinati أnhu b ana abaa hurayra xadaثa أhl الmadina wa kana الxasn idaka xasanna wuxuu ahay bi hadi lmadina ila anahu lam yasmac minhu shay wa waa qariib jiddan ay ahayd xasan basri oo min saadaati taabiciina kamid inuu madiine joogo abu hurayra oo qiblat culamaai fi xadiid ah inay wada kulmin walidalika dad badanaa waxay gelinayaan cadamu samaaci xasan basri can abi hurayra waa nadar weyna ku jiro liannahu waxaa weyaan xirsiga taabiciinta lagu yaqiinay inay saxaabada ay la kulmaan oy safar dheer usoo galaan iyadoo meel ay tiilay khaasatan haddana abu hurayra oo lasii yaqaano waxaan axaadiidu ku ah asiga iyo xasan oo haddana madiinatu rasuulilah isla joogo madiinati rasuulillah rasuulilahina dhowr aqal ay tahay inayna kulmin dad badan ay istabciduun qultu ibn salax uri minhu man ahbata lahu lialxasan nin usugaa jira samaaca min abi hurayra dadaa dhacaya sidaas allahu aclam ma nadri uma yatlu dalika qawlu akbaranaa yani samictu xadatu markaan dhamaynay yatlu dalika waxaa raacaya qawlu akbaranaa akbaranaa yaa raacis wahuwa kahiiru fi listicmaal akbaranaa aadaa loo isticmaala xataa ina jamaacata min ahli lcilmi kaanuu waxay ahaayeen laa yakaaduuna inayna ku siganin yukbiruuna inay khabrayaan camaa samicuuhu waxay maqlaan min lafdi man shaksi lafdigiisa xadathahum ilaa biqowlihim in laga maqla maahine akbaranaa ay yihaahdaan akbaranaa dadaaba waxay u isticmaalayaan wax kastoo sheika lafdigiisa ka maqlaa akbaranaa bu isticmaalayaan bimacnaa hiya wa samictu cinda haaulaai اqowm sawaan bisawa saasaa lagala jeeda minhum dadkaas waxaa kamid ah xamaad bnu salamata wacabdالlahi bn mubaarak whushaym bn bashiir wacabdillahi bn muusa wa cabdirazaq ibnu hamaam wayaziid ibnu haaruun wacamr bnu cawn wayaxya bnu yaxya tamimi waisxaaq ibnu rahaweyhi waabu mascuud axmed bn furaad wamaxamed bn ayub alraaziyani wagayruhum intaasoo dhan akbaranaa waxay u isticmaali jireen maa yasmacuunahu min lafdi sheikh ayb وذkر الخطيب wxu sheegay عن محamed بن رافع qaal inuu i kaana cabdالرزاq صنcاni waayo yqul inuu dhihi jiray أخbaranaa في kuli ma samca min shuyukihi wxuu dhihi jiray أخبرنا معمرa kamid حتى qdima أحمد بن حنبل وإسحاaq بن rahawey faqاla lah cabدiرزاq الصنعاnي isagoo صنca joog yaa isxaaq ibn rahwey khuraasani ah iyo axmed ibn xambal oo bagdaadi ah yaa safar meesha soo galeen iyo cabdirazaaq u yimaadeen markaasaa waxay arkeen maa yasmachu min jamiici shuyuukihi anahu yaqulu canhum akbarana faqaala lahu qul xadathana lannu axmed ibn xambal wa wuxuu aaminsan yahay in xadathana arfac min akbarana marka wuxuu le maadaama adiga samicta min lafdi macmar wa amhaalihi siiqada akhbarana ha usoo degi laakiin tan karo noogu wey ba yihahde ayagaa u kala farqiya fakulu maa samictu maca haaulaa'i qaala xadathana ninkii axmed ibni xambal isxaaq ibnu raahwey ninkii la joogo o dhan cabdirasaaq wuxuu ugu wari jiray xadathana kaana yujiluhum adigoo sheekna u ah iyo haddana laysa ogyahay ragga maqaamaadka ay kala leeyihiin axmed ibnu xambal arfac darajatan min cabdirazaaq wain kaana shaykahu marka tawjiihaas wuu qaatay markuu axmed isxaaq u yimaadi xadathana dadkii kale haduu imaan akbarana iyuu dhihi jiray cabdirazaaq sancaani bukhaari isagoo meeshaas joogo yaa waxaan usoo diyaar gari buuri inaan usoo safar markaasa dhex intaan soo socdaa layidhi cabdirazaaq tuufiya markaasaan iska laabtay buuri markaan muddo dambe joogo haddana waxaan maqlay anahu is lam yamut sidaasay si ay kaga tagtay cabdirazaaq yarwi albukaari can cabdirazaaq biwaasita laakin hadduu markii imaan lahay kaana bimila axmed ibni xambal waisxaaq sufyaan ibni coyn kulehi lama noqon wamaa kaana qabla dalikana wuxuu dhihi jiray isxaaq cabdirazaaq qaala akhbarana wacan muxamed ibni abilfawaris alxaafidi qaala hushaymun waa yaziid bnu haaruun cabdurazaaq laa yaquuluuna inayna dhihi jirin bay ahaayeen ilaa akhbarana fa idaa ra-ayta xadatanaa haddaad riwaayadoodu ka aragtid fa huwa min khaطa'i kaatibi sax waa qabla an yaqduma caleyh axmed wa isxaaq akhbarana yuu isticmaali jiri kulligood malik bn anas fi muwaطa'ihi can can can can liannahu lafdigaas min alfaad ariwaaya kulligeed waa la wada mid dadka hore maba aqoonin wax oo tacqiidaadkaas maaysan aqoonin qultu ibnu salaax ou daba jooga casri asiga ou noolaa oo dadkii istilaaxaad badan ay kala yeeshteen markaasuu yihi wakaana kaana haada midkaan wuxuu ahay kulluhu dhammaantiisa qabla an yashiica intousa faafin horteed taksiisu akhbaranaa akhbaranaa in lagu gaar yeelo bimaa quriya cala sheikh sheika waxaa lagu dul akriyay lannu damanka mutaakhiriinta ah akbaranaa nin mutaahir hadduu yihaahdo wuxuu ugala jeedaa bima quri cala sheek akbaranaa bilqiraati caleyh sidaasay dhihi jireen laakin akbaranaa uma isticmaalayn cinda almutaakhiriin bima samicu min lafdi sheekh abadan uma yatluu qawla akbaranaa qawlu anba'anaa wanaba'anaa fiiriya uma yatluu waxaa raacay qawla akbaranaa aan kuu soo sheegay waxaa raacay qawlu anba'anaa tan hore waa mafcuul faacilkeedan qawligaas wa markii hore waxaa lagu yihi xadathana waxaa raacaysa akbarana waxaa lagu yihi haddana akbaranadii waxaa raacayo anba'ana saas weeyaan wa huwa qaliinu fi listicmaal anba'ana iyo akbarana naba'ana waa yar tahay labadu isku macnaba ha ahaato oo yani naba'ana bimacnaa akbarana naba akbarana akbarana alkhabar waa isla meeshile waay laakin cinda almuxadiثiin ma badno alfaada in lasoo gaabi yaa banaa yaa badan xadahanaa oo kale hana a loo qoraya akbaranaa oo kalena ana a loo qoraya marka hadhowti anbana iyo akbarana isku darsami karto qultu waaa musanifku wuxuu yihi xadahanaa waakbaranaa arfacu min samictu min jihati ukra nooc min alcaqliyaat waay hadda waxaan soo niri waxaa ugu sareysa samictu in la isticmaalo markaasuu musanifku wuxuu ri waxaa dhici karto akbaranaa iyo xadahanaa darajada labaad ahayd in haddii jiha loo fiiriyo an takuna arfac min samictu min jihati ukra wahiya anahu laysa kuma jira fi samictu kuma jirto dalaalat cadayn ana الshayka rawaahu اxadiiثa xadiidkii inuu asiga u wariyey wakhaatabahu bihi inuu kula khiطaabay wa fii xadahanaa waakbaranaana dalaalatuna ku sugan calى anahu shaykii khaaطabahu xadiidki bihi bitilmiid warawaahu lahu aw huwa miman fucila bihi dalika macnaheed haddaa fahamtid haddii aad tidhahdo samictu الزهriya yaqulu kada waa maqashay laakin hal fiiha ana zuhri makuula qasday inuu ku maqashiyo base adiga waa maqashay biduun an takuna maqsuudan anta sax wala la dad baa laga yaabaa halkaan ina adiga aad ku kalsoon tahay muxadisiina jiro yar yarwi lihaada adigana meelo kalaad gadaal iyo ka maqashaa marka sheikh waad maqlay samictu baad leedahay lakina sheikh lam yaqsidak anta sax wala la bkhilaaf ish xadahanaa waakbarana yani anaga ama xadathanii وأخبرني aad tii معنaa شheekي qaصda بالإخباaر لaka وبالتحdيث لaka saas ujeed ولا لا طيب قلت حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى وهي أنه ليس في سمعتk ma دلالة cadayn أن الشيخ رواه تلميdki inuu wari الحdيث وخاaطبه تلميdka u kula khطاaبه بالحdيث لakiن waxaad dhici karta بدuنi qصd inaad sida noo imaan doonta qaar muxadisiin ah daday u diideenaa jira in xadiidka u wariyaa kaanuu yataxafawna meel gooni intuu galo yuu marka alfaadi ka maqla nin la yihi lacag haddaadan bixinin lagu siinayo xadiidki walaysa cindahu eh, fuluus maxay noqonaysaa marka meeshaas u fariisana liannu cilmiga waxaa weeyaan yu'khad biduuni istidaan marka samictu uu leeyahay ma dhahay xadathanii liannahu ish lam yuxadithu bal low calima bacdu almuxadisiina waxay ogaadeen oo dadka qaarkeed aan u ogolayn ama lacag wax ku warin jiray intay ay waxay maqleen dad badan inay ay fariisanayaan meelaha laababka ah markaasuu intuu bir iyo jiro intu soo qaato garaaci jiraa layidhi sidii dadkaas xadiidkan hadda la warinayo uusan u maqlin arabtum <laughs> mucaanaad mucaanaad wa jaraskaasaa la garaacaya dabcan ma taqdir an tasmaca yani bidaraja anahu yasmac man amaamahu walaa yasmac ish man bacuda canhu qaliila wahaakada marka min hadi ljiha waa lagaaga fiican yahay ayib wa fi xadathana waakbaranaa dalaalatuna ku sugan calى anahu shaykii khaaطabahu xadiidkii khaaطabahu tilmiidki inuu la khitaabay bihi bاlxadiid warawaahu lahu uu u wariyey aw huwa tilmiidkii inuu kamid noqdo miman fucila bihi dalik midkaas midki lagu samey haddaad kale xadathana adi keligaa maaha laakin dadkii loola qasday ad qayb ka noqonay miman fucila bihi ad qayb ka tahay yani miman qusida lahu btaxdiid ayb sa'l khaibu abu bakrin alxaafidu shaykahu abaa bakrin albarqani aw lburqani alfaqih alxaafid raximahum allahu tacaala yuu weydiiyey can isiri sirta ku jirto fii kownihi yaquulu ou leeyahay fii maa rawaahu lahum wuxuu ugu wariyo can abilqasim cabdillaahi bni ibraahim aljurjaani alaabanduni samictu ou leeyahay walaa yaqulu xadahanaa walaa akhbarana khaiiba wuxuu weydiiyey barqaniyo markaad sheekaaga wax nooga warinaysid daa'iman samictu aad tiraahda xadathana akbaranaa ma tiraahdi limaada tacdilu can xadathana ilaa samictu daa'iman baynamaa min alaxaadiid maa xadathaka bihi leesh maa tastakdim hadihi siiqa maratan waaxida xataa markaasuu wuxuu ri fadakara lahu wuxuu u sheegay ana abalqaasim kaana maca hiqatii wa salaaxihi kalsooni iyo wanaaga ou qaba asiday jirto casiiran buu ahay mid culus fi riwaayati in wax laga wariyo waa culus tahay markuu ku yimaado hor tag uu kuleeya waxba kuma kuma kuma siinay marka nin adag waayo walaa zaala fi lummati kathiiruuna min hada الnowc markaasuu wuxuu yihi markaa allahuma sali alى muxamed fakana alburqaniyu yجlisu kii fadhiisto ahay bxayثu makaan laa yaraahu abulqasim usan arkin walaa yaclam bixuduuri usan ogeyn fayasmacu minhu sheikii wuxuu ka maqlayaa maa yuxadisu bihi sheikii oo abulqaasime wuxuu warinay ashaksa uu warinay addaakhila ilayh ninkau u saamaxay inuu usoo galo wuxuu u warinayo ninkaas loola jeeday yuu barqaaniyo gees fadhi uu ka qaadan jiray asigana waadix wala la fadalika yaqulu samictu walaa yaqulu xadatanaa walaa akbaranaa لأna qasdahu ulajeedadiisa waxa weeyaan qasda abiqasim kaana الriwaayata in loo wariyo lidaakili ilayhi waxdahu ninka uu soo galay inuu ku gaar yeelayay ahay ninkan kalena waxaa waaye yasriq minhu اlcilm waa sariqa oo jaa'iza weyaan wa amaa qowluhu qaala lanaa fulaan aw dakara lanaa fulaan qawlhu qawl qaadi ciyaad wa isigaa ilan waxaa isku jamciye owri macnaha xadahanaa samictu qaala lanaa qaala dilii fulaanu anba'anaa kulligeed waxa weeyaan uri waa wax la wada ogol yahay markaasuu uri wa amaa qawlu qawl qaadi qaala lanaa fulaanu aw dakara lanaa fulaanu fahuwa min qabiili qawlihay lamid tahay xadahanaa fulaanu qaala lii qaala lanaa dukira lanaa hadduu yihahdo xadahanaa lamid tahay غayra anahu lafdigaana laa wuxuu ku haboon yahay bima shay xadiid samicahu min ashaykhi uu ka maqlay fi lmudaakarati wa huwa bihi ashbahu min xadathana sheika marna waxa weeyaan waa mar u diyaar garoobo annahu yuxadith alaxaadiid linnaasi majlis oo lawada yaqaano marna waxa weeyaan shiiku iska iska qadaynayo ama asoo jid iska socdo yaa bimunaasaba ay ku timideen anahu yadkuru laka xadiidan mucayana ida lam yatahaya الshayk lلتaxdiid wala طaalibu litalaqi nooع min الtasaahul a ku jiro marka qaarkeed waxaa laga yaaba ana الsheikh laa yadbط الasaniid kama kama low jalasa lلtaxdiid inay ku timaadaa dhici karto marka wuxuu iri taas hadday tahay sax waaye qaala lanaa fulan dakara lanaa fulan xadaثana ay lamid tahay laakin waxaa haboon in qaala lanaa fulan iyo dakara lanaa fulan markii la yihahdo in lagu gaar yeelo wixii mudaakara iyo maxaan ku iraadaa biduuni qasdin wixii ku yimid in lagu gaar yeelo oo xadathanaana wixii sheeka ijlaa u fadhiisto qasday inuu taxdiifiyo lagu sameeyo marka wixii sheeka mudaakara loola maqlo waxaa alyaq ku ah qaala lanaa in la yihahdo oo aan la dhihin qaala xadathana ayb waqad xakaynaa في fasl الtacliiqi caqiba nawci اlxaadi cashar waxaan kasoo waranay buuri aan kasoo xikaayoonay bmaana xakaynaa naqalna ay lamid tahay can kahiiri min اlmuxadisiina waxaan kasoo warinay isticmaala dalika midkaas inay isticmaalayaan mucabiriina bihi ayagoo ku cabiraya camaa jaraa baynahum wixii ayaga dhacay fi اlmudaakaraati w yani qaala lanaa dakara lana culamadii gaar ahaan kuwii mutaahiriinta ahay markii munaadara masala lagu murmaya wahada yaxtaju calayha bidaliil wadaka bidaliil aakhar hadihi alaxaadiid alati tarid fi lاxtijaaj hal turwa can الshaykh am anaha laa turwa inama yurwa bima jalasa litaxdiid haddii laga maarmaynin lafdigaas qaala lanaa iyo dukira lanaa in laga isticmaala fiican wa awdacu lcibaaraati cibaarad waxaa ugu hooseeya buu ri fii dalika an yaquula inuu yihaha raawigii qaala fulaanu wadakara fulaan min gayri dikri qawli lii walanaa iyo wanaxwu dalika asoon sheegi qaala oo nalaa wadanin iyo dukira oo lii wadanin ayada taasaa ugu hooseyso alfaad wax lagu soo naqliyo waqad qadamnaa fi fasli isnaadi lmucancani snaakii mcancanka ahay waxaan kusoo hormarin ana dalika midkaasoo qaala fulanu i dakara fulan i wamaa ashbaha iyo wixii shabaa min alfaadi maxmuulun cindahum waxay lagu ximbaaraa cala asamaaci inuu sheekhi ka maqlay idaa curifa liqaauhu lahu sheekhi inuu la kulmay hadaa la ogaado i wa samaacuhu minhu sheekhi inuu ka maqlay cala ljumla guud ahaan laa siyamaa idaa curifa min xaali hadii laga ogaado annahu laa yaqulu inuusan lahayn qaala fulanu inuusan isticmaalaynin ila fi ma samicahu minhu min asheikh wuxuu ka maqlo nin lagu yaqaano oo sheeka waxi uu ka maqla mooye wax kale aan ka warinaynin ama qaala ha yidhaahdo ama xadathana ha yidhahdo ama samictu hayr isku wada mid wa waqad kaana xajaaj ibnu muxamedin alacwar waxa weyan axad shuyuuk asxaab اkutub sita shuyuukhdoodii waa xajaaj bn mxamed acbar almasisiya layihahda yarwi can ibni jurayj buu ka wari jiray kutubahu ibnu jurayj kutubtiisa wayaquulu fiiha wuxuu dhihi jiray qaala ibnu jurayj ou dhahay xadaanaa ma dhahay samictu ma dhahay qaala lii ma dhahay qaala lana ma dhahay qaala ibnu jurayj faxamalahaa kutubtii waxaa ka ximbaaray annaasu canhu can xajaaj can ibni jurayj waxtajuu biriwaayaatii way xujaysteen wa kaana qad curifa min xali waxaa laga ogaaday annahu laa yarwi inuusan ka warinaynin xajaaj can ibni jurayj ila ilaa ma bima samicahu marka waxaa weeyaan bisarfi nadari can isiiqa inamaa yundar cilaaqatu tilmiid bishaykihi hadduu ninkii mudalis ahayn aan lagu aqoonin siiqada markuu kaga bedela inuu hadafka leeyahay kulu siiq maxmuula cala asamaac طيب وقد khasasa alkhaibu abu bakri xaafidu alqowla بحمل dalika على السماع biman curifa min caadatihi mithlu dalika hadalkii oo lasoo adkeyle abu bakr khaiib alxaafid waxaa ku khasisay alqowla in lagu lagu qowlo bixamli dalika midkaas in lagu ximbaaray calى samaaci biman in lagu khasiso curifa min caadatihi laga gartay mithlu dalika ninkii lagu yaqaano qaale markuu leeyahay inuusan isticmaalin ilaa maa samica min الsheikh haddii laga ogaado yuxmal calى الsamاع wاlmaxfuud الmacruufu maa qadamnaa dikrahu oo ah in liqaa bayna sheikh wa tilmiid ay ka dhexeeyaan maxaan ku irahdaa caadadiisana ay kamid yahiin inuu siikta kala bedelo ayb alqism الthاني min aqsaam اlأkdi wالtaxamuli alqirاءaة calى الshayki وأkثر المحadiثiina yusamunaha carضا min حayثu ina الqاariئa yacriض calى الshayki ma yaqrأhu ilى akhirih alqism الثاني min aqsaam اlأkdi waxaa kamid taxamul alqirاءaة calى الshayk tii hore waxay ahayd sheika oo asiga wax akriya adiga lafdigiisa ka maqashay xadaثanii dhe samictu dhe qaala lii dhe qaala lanaa dhe taa miday ahayd qismiga labaad alqirاءaة calى الshayk tilmiidkii akrinay والshayk yuqirhu وystamic ilayh in akطأ radda عalayh wain asaabahu sakata al عalayh sidaas وأkثar المحadiثiina yusamuunaha qراءadi waxay ku magacaabayaan carban maxaa loogu magacaaba min حayثu in الqاariأ ir min حayثu ina ri min حayثu ana ma dhih nafs الcila alati dakarnaha min حayثu ina الqاariأ yacridu inuu bandhigayo weeyaan cala shaykhi uu bandhigayo maa yaqra'uhu sida card loogu magacaabo limaada sumiya alqira'atu cala shaykh cardan liannaka tacridu maa cindaka cala shaykh fahuwa yuqiruka calayha bas intaas weya kamaa yucradu lqur'aanu sida looga cardinayo cala lmuqri'i wa sawaaءn waxaa eg kunta ahaata anta alqaari'a aw qara'a gayruka wa anta tasmacu marka alqira ala sheika la yihahda ama adaa sheika ku akrinaysid ama nin kaloo zamiilkaadaa sheika ku akrinaya washeika yuqirukum calaa dalika khalaas qira ala sheika laysa shardan an taqra anta laakin safkan labaatanka qofood hadduu nin ku akriyo wse wsheik ysm yuriid an yanquluuhu wa aqara calaa hada khalaas waxaad leedaha akbaranaa aw bilqira'ati calى sheik ama qara'na calى sheik wa ana asmع ilى gayri dalik wa sawaء kunta anta alqaari'a aw qara'a gayruka wa anta tasmac aw qara'ta min kitaabin inaad ka akrisid aw min xifdika sheika markaad wax ku dul akrinaysid inaad kitaabka akrinayso o adiga ku dhageysanayo ama xafidta axaadiiثahu qabla ma taأti ilayh wa taqra calayhi xifda waa isku mid ayb aw kaana sheiku yaxfadu maa yuqra'u caleyh sheek ha noqdo mid xifdisan waxa lagu akrinayo aw laa yaxfadu ousan xifdinin laakin yumsiku aslahu kitaabkiisuu haystaa huwa asiga yahaayo aw hiqatu gayruhu yahaayo isku mid wa fiiri sheika ad wax ku dul akrinay ama kitaabka akri ama korka akri sheek waxaa laga rabaa laba xaalo midkood inuu wixii lagu dul akrinayo korka xifdisan yahay hore usoo xifdiyey marka wuu kaa sixi karaa waxayd ku khaldantay ama inuu asalkiisa haysto ku mutaabaceynayo ama asalkii ma haystay nin tilmiid oo u dhiibay oo iri ninkaan wuxuu akrinaya iga fiiri waa nin fiqa ah, tilmiidka kale oo markuu ninkaan wax ku daro ama wax ka gooyo tilmiidkiila baraarugana sheekana yahiqu fiihi waa isla meeshile walaa khilaafa anaha riwaayat صaxiixa riwaaya صaxiix inay tahay ilaa maa xukiya can bacdi man culamada qaarkood waxay laga sheegay laa yuctadu bikhilaafihi oo hadda waxaan soo sheegnay maaligaaba kamid e oo wuxuu leeyahy maya laa yasixu اlqiraaءaةu calى الsheikh ila ma yaxfadhu can dahri qalbi واkhtalafuu waxay isku khilaafeen fi anahaa qراa'adii mil samaaci miya min lafdi sheek laga maqlo fi lmartaba may kala mid tahay isku hal martabo aw duunahu ma ka sokaysaa aw fawqahu ma ka saraysaa fanuqila can abi xaniifata wabni abi dibin wagayrihima tarjiixu lqiraa'ati cala sheikh sheika in wax lagu akriya ay ka rajaxeen cala samaaci min lafdihi ariib yani sheika hadda waxaan soo sheegnay arfac anwaac taxamuli waa an tasmac min lafdi sheikh nimankaa waxay yidhaahdeen alqiraacatu cala sheikh afdal lees lianna waxaa lagu leeyahay sheika marka qaarkeed waa akrinaya tilmiidka waxaa laga yaabaa inuusan ku baraarugin sheika wuxuu akriyo laakin tilmiidka markuu akrinayo wuu gafi karaa ama dhawaaqii suxun ku yel sheika wuu ku celinaya markaas min xaytu tasxiix imise hadda kitaabkaan in akri haddaan ihah midkiin akri haddaan ihahdo inuusan sidii akri karinaa dhici karta marka faa'iidada waxa weyaan ana الshaykh إida qurica calayh yataأkad min salaamati qira'ati الtilmid calayh lakin bkhilaaf low qara'a الshayku calى tilmid hal الtilmid yaqdir an yaqraأ kama qara'a الshaykh maala qur-aanka marka la isbarayo asoo hadda macalinkii dadki u meeriyey yaad arkeysaa hal maru looxa ku akriya hadhowdi dama khaladaad keenaysa baynamaa markuu yihahdo waxaada soo qoro waqra calaya oo ku yihahdo akharu dabtan yani shubhada sidaas weyaan waruwiya can malik anahmaa sawa waqad qiila ina taswiyata baynahumaa in waa isla mid la yihahdo aلsamaacu min lafdi الshaykh aw اlqiraaء calayhi waa isla mid in la yihahdo madhabu mucdami culamaءi اlxijaazi wاlkufa culamada reer xijaaz iyo kufa badigood saasay qabaan wa madhabu malikin wa asxaabihi wa ashyaakihi min culamaءi اlmadina wa madhab الbukhaari wagayrihim waqiila ina taswiyata baynahuma madhabu mucdami culamaءi اlxijaaz wa madhabu malik wa madhabu الbخاarي وغayruhu وغayrihim madhab الbخaarي وغayrihim والصaحيiحu waxa weeyaan tarjiixu الsamaaci samaaci in la rajaxa min lafdi sheikh laga maqlo iyo wاlxukmi weeyaan بأna الqراءaةa عaleyh sheikh in lagu akriyane martaba ثaaniya inay taha صaحيiح waxa way اجtihaadaat le dad waa wada mid qaar kanaa fiican kan kanaa fiican laakin waxa weeyaan qad yaktarinu bilmarjuuxi bima yajcaluhu raajixan axyaana bacdu shuyuuk waxay ku fiican yihiin in wax lagu dul akriyo qaarkood waxay ku fiican yihiin in ayaga wax ku akriyaan marka qaacida mutarida hadday jiri lahayd culamada isma khilaafi lahayd waxaad keentay in isku khilaafto darajada waa isku dhow yihiin wamaca dalika axyaana yatarajax hada b hada bاctibaar wahada yatarajax calى thani bاctibaar ayb wuxuu leeya markaas waqad qiila ina hada madhabu jumhuuri ahli اlmashriq mashriq haddaad maqashid maqrib اlcarabi oo kale yaa diidan yani min andalus ilaa mauritania ilaa tunis ilaa jazaa'ir ila lmaqrib waxaa la dhihi jiray maqrib alcarabi dhulkan islaamka ana oo kale waxaa la dhihi jiray mashriq wa wa ama alcibaaratu canha markii sheika wax lagu dul akriya markii in la cabir la rabo ama alcibaaratu canha can ilqira'a cinda riwaayati biha qiraa'ada markii wax lagu wariyo la rabo fahiya calaa maraatib aswaduhaa wa aslamuhaa tan ugu wanaagsan oo ugu nabadgelyo badan an yaquula inuu yihah tilmiidkii qara'tu calaa fulaanin aw quri'a calaa fulaanin wa ana asmacu fa aqara bihi inuu saas isku daro xikaayat lxaal siday tahay qara'tu calaa fulaan atiri fa aqara bihi markuu dhamiya tiri sidaas makaaga wari waa iiga warisay oo ogolaashuu bixiyey taasaa ugu sarraysa buuri fahada shaaicun waa mid faafsan min gayri ishkaali ishkaalna ma laha saaigun muyri shaaicun waa shaaicay ku fiican tahay shaaicun min gayri ishkaalin wayatlu dalika waxaa raacaya maa yajuuzu min alcibaaraati cibaaraadka waxay ka banaan fi samaaci oo min lafdi shaykhi sheeka lafdigiisa oo laga maqlo muطlaqatan xaal ay tahay mid laiska sii daayo idaa ataa biha hadduu la yimaado haahunaa muqayadatan iyadoo lagu qayday bian yaquula inuu yihaahdo wa xadahanaa fulanu qira'atan calayh fiiri wixii lafdu sheikh markii laga maqlo la isticmaali jiray yo hadda isticmaalay fi qira'a aleyh xadahanaa muxuu ku qayday qira'atan calayh xadahanaa keligeed haduu waa laga fiican yahy aw akbaranaa qiraaءatan alayh iyo wanaxwu dalika wakadalika anshadanaa qiraaءatan caleyh fi shicr markaad shicirka waridhaysan anshadanaa aada leedahay inshaa iyo inshaad a kala jira badanaa inshaad waxaa la yihahdaa waa inaad adiga ku aada ku luqaysid shicir dad kale ay leeyihiin inshaad baa la yihahda inshaana ninka qasiidada inuu asiga curiyo u dhaliya wa ama ilaaqu xadathana wa akhbaranaa in laga in lagu ilaaqo fi qiraa'ati cala sheikh sheika wixii lagu akriya inaad xadahanaa ka cabirtid adoonku qeydiyin qiraa'atan caleyh ama akhbarana faqad ikhtalafuu fiihi waa isku khilaafeen calaa madaahiba famin ahli اxadiidi waxaa kamidi man manaca minhumaa jamiican ninkii sheik haddii wax lagu dul akriyo xadathana i akhbarana laga macabiri karo ilaa ina tiraha qiraaatan caleyhi inaad ku dartid mooye ayib waqiila inahu qawl bni qawl bni lmubaaraki wayaxya bni yaxya atamimi waaxmed ibni xambal wanasaa-i wagayrihi aad leeyihiin wixii sheeka lagu dul akriya akbaranaa lagama amirka iyo xadatanaa man dahaba ila tajwiizi dalika liannahu waxa weyaa siq min siq naqli wa anahu kasamaaci buu lamid yahay min lafdi sheikh laga maqlo fi jawaazi ilaaqi xadaanaa waakbaranaa anbaranaa in lagu ilaaqo sheeki waxaad ka maqashay iyo waxaad ka dul akrisa waa isku mid waqad qiila waxaaba la yihi ina hada madhabu mucdam اxijaaziyin wاlkuufiyiina waxa weyaan reer kuufiyiin iyo xijaaziyiin waaba madhabkooda la yihi maxuba musanifka qad qiila saas wa wa qowlu zuhri ina hada madhabu ina hada qowl zuhri wa malikin wa sufyaana ibn cuyayn wayax bn saciid الqaطan fi aakhirina min aأmaة الmutaqadimiina lagu daro wa huwa madhab الbخaarي صaaxib الصaحيح wa huwa madhab الbخaarي صaaxib الصaحيح fi jamacati muxadisiina dhehayaan musanifka bukhaari baabki fi kitaab اlcilmi waakbaranaa waanba'anaa wakada sawa wاlqira'atu cala sheikh sawa uu ku cabiray baaba jirto waxay leeyihiin wixii sheika lagu dul akriya xadahanaa waa laga cabiri karaa wa min haaulaai waxaa kamidi man ajaaza fiiha ninkii nin banay ayda an yaqul inuu samictu fulana maa qara'tahu cala shaykh inaad ka cabirto samictu fulana لأن كون الشيk qad أqرka kaأنه qرأ عalayk sidaasay leeyihin والmdhب الثالث waxa weeyaan alفرق بynهma في ذalika iwalmancu weeyaan min ilaaqi xadahanaa in xadahanaa lagu ilaaqo la diido iyo watajwiizu ilaaqi akbarana wixii sheika lagu dul akriya akbarana waa laga cabiri karaa lakin xadahanaa lagama cabiri karo wa huwa madhab shaafici wa asxaabihi wa huwa manquul can muslimin saaxibi صaxiixi wa jumhuuri ahli masri kul hada waa isku dhow yihiin طيب وذkر صاaحب kitاaب الإنصاaف wuxuu sheegay محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري أن hذا مذهب الأكثر badiga dadka badigiis mdهبkooda من أصحاaب الحديث الذينa laa يحسيهم أحد أحد ou koobi karin وأنهم jacalوu inay ka dhigeen أخbaranaa lafdiga calaman inay ugu dhigeen yaquumu maqaama qawli maqaama qowlihi raawi qowlkiisa istaagayo ana qara'tu calayhi meeshuu ka dhihi lahay in akhbaranaa bedelkeeda la isticmaalo madhabka dadka aan la koobi karin weyaan liannahu lafada bihi li markuu akhbaranaa inuu yihaahdo ugalama jeedo anahu lafada bihi bilxadiidi lii anuu iigu dhawaaqay taas ma aha qaala wuxuu uri min man kaana yaquulu bihi wax dhahay waxaa kamida min ahli zamaanina abu cabdiraxmaan النasaaئiyu fi jamacati mثli min muxadithiina ninkaas waxa min talaamidat النasaa-i wuxuu ri cabdالرaحmaan bn abu cabdiلرaحmaan النasaa-i nin la yaqaano wa min calaamaatihi waxaa kamida inuu dhihi jiray ninka sheeka ku akriya akbarana ma isticmaala caadi wa laakin xadathana ma isticmaala qultu waqad qiila waxaa layihi ina awala man axdatha alfarqa waxa ugu horey oo keenay labadan lafdi inay farqi udhexeeyaan bayna haadayn lafdayni ibn wahbin bimasr yaa ugu horeey cabdullahi ibn wahbin waa min talaamidati malik yaa ugu horeeyey wax akbaranaana qiraaa ku gaar yeelo xadahanaa maa sumica min lafdi sheikh markaasuu uri wahada midkaan yadfacuhu waxaa diiday ana dalika in labadii lakala farqiyo marwiyun can ibni juray wlwsaaci xakaahu canhuma alkhatiibu abu bakrin inuusan ibnu wahbin ugu horeynin ibnu wahbin rag ka horeeyaa jiro awsaaci awsaaci maata qabla malik waa shaami weeyaan ayb raggaasaa kasii horey ibnu jurayjna maba loo baahno waa min taabici a xakaahu canhuma alkhatiibu abu bakrin ilaa an yacniya inuu ula jeeda maahine anahu ana bna wahbin awalu man facala dalika dadka ninka kala geysan ugu horeeya waa bimasr haddii lila waa la aqbali karaa yani masr iyadoo arrintaas ay isku mid yihiin labada lafdi waxa ugu horeeyo tafriiq dhaliyey ibnu wahbi waa laysa calى anahu huwa awal man faraqa calى iطlaaq la inahu inahu faraqa bayna lafdayn fi masr wa kana tafriiqu macruufa cinda ahli اlxijaaz wالsham qultu alfarqu baynahumaa in la kala geeyo saara huwa shaa'ica sigaasaa midka faafsan algaaliba calى ahli اlxadiid wاlاxtijaaju lidalika in midkaas loo xujaysato loo xujaysmado min xayثu lugatu in xujo looga raadiye canaa wa takaluf yani istilaaxa lagu kala farqi in la yihahdo labadii lafdi waa isku mid laakin culamadii baa ku istilaaxay kana inta lagu iطlaaqa kana waa la dhihi karaa buri laakin hunaaka farqu bayna xadahanaa wa akbaranaa min xaysu luga in loo raadiyo tafriiq udhexea jira in la yihahdo takalufaa ku jira bu qolaa waxay ihin akbaranaa waxay ka dhigan tahay min alkhibra oo bimacnaa ikhtibaari sheikh liannu asheikh idaa qara'ta calayhi kaanahu yakhtabiruka wayasmac lisawtik hal tukti fi lcraab hal taati bilasmaa dadaa saas u raadiyay laakin wax jira maaha wkhayru maa yuqaalu fiihi waxa layihaha waxaa ugu khayr badan inahu isilaaxu minhum heshiis oy muxadisiinta ku heshiiyeen waay araaduu bihi waxay dooneen ay ula dooneen atamyiiza in la kala geeyo bayna anawcayni uma khusisa anawcu lwal nooca hore waxaa lagu qaas yeelay biqowli xadahanaa oo wixii sheekha lafdigiisa laga maqlo waa liquwati ishcaarihi binutqi walmushaafa midda dambana fi ma quriya caleyh saas wa wa min axsani maa yuxkaa waxaa la sheega waxaa una waagsan an man yadhabu hada lmadhab madhabkan ninka dadka u tegay dadka laga wariye waxa laga wariye waxaa kamid e eh, maa xakaahu lxaafidu abu bakrin albaqani can ibni abi xaatimi moxamed ibni yacquub alharawi axadi ru'asaai ahli xadiid bikhurasaan anahu qaraa calaa bacdi shuyuukh inuu shuyuukhda qaarkeeda wax ku akriyay can farabri صaxiixa albukhaari inuu ku dul akriyay farabri min ruwaati صaxiix الbukhaari marka bukhaari talaamiidiisa yaa nin wuxuu ku akriyey صaxiix الbukhaari biisnaadi can الfarabri wa kaana yaqulu tilmiidka wuxuu ahay kii u yihahda lahu libacdi الshuyuuk fi kuli xadiiثi xadaثakum الfarabri saasuu lahay falamaa faraga markuu tilmiidka dhameey min alkitaabi samica shaykha buu maqlay yadkuru sheegay annahu samica alkitaaba kitaabkii saxiixa inuu maqlay min alfarabri inuu ka maqlay qiraaءatan calayhi laa samaaca min lafdihi saas wa fa acaada abu xaatim waa soo celiyey qiraaءat alkitaabi kitaabka akrintiisa kulihi wa qaala lahu wuxuu uri fi jamiicihi akbarakum lfarabri lianna wuxuu hi adiga farabri waxaad ugu maqashay qiraa'atan caleyh laa samaaca min lafdi lam yaqra' laka inamaa qara'ta caleyh aniga waxaan malaynaya buuri marka hore asiga kuu akriy markaasaan yihi xadatakum lfarabri waxaa ii cadaatay inuu asiga waxba kuu akrin farabri laakin anta qara'ta caleyh marka sida saxda waxaa weyaan akbarakum bimacnaa ana alkbaara maqsuusu bima quri'a cala shaykh wa ana taxdiid bima sumica min lafdi shaykh والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا